alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah allahu tacaala fiihi masaa-il alula masalada koobaad maa dakara rasuulu sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu sheegay rasuulku fii man cid uu ku sheegay banaa dhisay masjidan masaajid masaajidkaasoo yucbadu yucbadu allaahu ilaahay la caabudo fiihi dhexdiisa cinda qabri rajulin nin qabrigii agtii ka dhisay saalixi ninkaasoo ah qof wanaagsan walow saxat ama wanaagsanaato niyatu lfaacili ficilkaa qofka sameeyey niyadiisu khayr baa doonaya waxaa rasuulku uu sheegay anahum shiraaru lkhalqi cinda allah kuwa sidaa yeelaa inay khalqiga kuwa u sharka badan ilaa agtiisa ka mid yihiin walacanahum calaa dalika waxaanuu sheegay arrintaasi inay ku nacdala yihiin oo lacana allahu alyahuuda wanasaara itakaduu qubuura ambiyaai masaajid marka niyadoodii wanaagsanayd umay shafeeco qaadin walow saxat niyat lfaacili wuxuu yihi musanifku liana alxukma culliqa calaa mujarad alcamal camalka oo ah in qubuuro ay masaajid ka dhigteen iyo makaanu cibaada ayaa xukumka lagu xidhay marka mar hadduu camalkaasi dhaco walow niyo xumiyaanay la socone xukunkaana waa la helaya lannahu mucallaqu bimujarad alficil athaaniyatu annahyu reebista la iska reebay can itamaahiili sawirada waqilad lmri arrinkii adeegiisa fii dalika ku soo arooray sawirada tamaahiil asuwar buu uga jeeda arrinka adee kusoo arooray waxa weeye in kuwa qubuurta masaajida ka dhiganaya sawiradaana sunaya la nacdalay waxaa kusoo arooray waa kaas adkeynta la adkeeyena waa in rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu ku sifeeyey labadaa camal cidda samaysa inay yihiin shiraaru lkhalqi cinda allah athaalithatu alcibratu ku cibro qaadashada ku jirta fii mubaalaqatihi sala allahu aleyh wasalam rasuulka xeeldheeraantiisa fii dalika arrinkaa ku xeeldheeraaday kayfa bayana lahum bal u fiirsa siduu ugu caddeeyey iyaga haadaa arrinkaa awalan ugu horeyn uma qabla mowtihi deetana intaanu dhiman horteed bikhamsin shan habeen qaala wuxuu ihi maa qaala wuxuu ihi uma intaa dibay lamaa kaana markuu ahaa fi siyaaq mid geeridii ay kusoo xaadirtay oo sakaraatulmowtka u hayo lam yaktafi kuma kaaftoomin bima taqadam waxaa soo hormaray oo dhan markuu leeyahy fii mubaalagatihi fi dalika ismishaaro wuxuu noqonayaa alcibaada cinda alqubuur wabaalaga fi nahyi can alcibaadati cinda alqubuur in xabaalaha agtooda ilaahay lagu caabudo xabaalaha makaanu cibaada laga dhigto diidmada nebigu uu diiday aada buu ugu xeel dheeraaday arrinkaasin wuxuu soo maray maraaxil marxaladda koobaad dama walacana aladiina yabnuuna almasaajida calaa qubuuri ambiyaaihim wayusawirun yusawiruuna suwarahum fi atnaa'i xayaati wuxuu dhaleeceeyey oo nacdalay kuwa makaanuu cibaada ka dhigtay xabaalihii ambiyada iyo saalixiinta sawiradaana suray noloshiisa dhexdeedii intuu noolaay o dhan marxalada labaad uma qabla mowti bikhamsi layaali naha can itikhaadi اqubuuri masaajid intaanu dhiman shan habeen ka hor wuxuu nahiyey in laga dhigto qubuurta masaajida kama fi xadiidi jundub kadibna markii uu dhimanayo rasuulku naha can dalika haddana si xadiidu caaisha ku sugan lama nuzila birasuuli illaahi sala allahu alay wasalam markaa rasuulku kuma kaaftoomin intuu noolaa ee caafimaadka qabe geeridiisu aanay soo dhawaanin arrintan inuu ka hadlo dadka u ka reebo bal fii maraaxili xayaatihiba arrinta dadka waa ka reebayay waxaanay taasi daliilu tahay rasuulku siduu ugu dadaalaya ilaalinta tawxiidka iyo la dagaalanka shirkiga iyo inuu tawxiidku yahay khulaasatu dacwati rusul iyo acdamu aacaat araabicatu nahyuhu reebitaankiisa can ficlihi ficlihi damiir ku jira arrinkaasuu noqonaya itikhaad qubuuri masaajid in xabaalaha masaajida laga dhigto samayn arinkaas samayntiisa inuu diiday cinda qabrihi in lagu sameeyo inuu diiday qabla an yuujad alqabru intaan qabrigiisaba la helin isagoo nool oo weli aanu dhiman oon la aasin oo qabriba aanu lahayn ayuu rasuulku kasii hortego arinkaa in qabrigiisa lagu sameeyo ayuu diiday taa halkee laga qaadanayaa hadalka caaisha ay tiri yuxadiru maa sanacuu wuxuu ka digayay rasuulku in qabrigiisa lagu sameeyo oo ummadiisu ay qabrigiisi iyo qubuurta saalixiinta ay ku samayso waxay yuhuudi ku sameeyeen qubuurtii ambiyadooda iyo saalixiintooda ta kale rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxu uhi alaa falaa tatakhidu lqubuura masaajid war hooye xabaalaha ka dhiganina masaajido marka cumuumkaana qabrigiisu waa soo gelaya bilaa shak bal awalu maa yadkulu fiihi wey qabriga u horeeya soo gelaya xukunka qaadanaya waa qabrigiisa alkhaamisatu anahu arinkaa itikaadu qubuuri masaajid min sunan lyahuudi wاnasaara waa dhaqamadii yahuudi iyo nasaara fii qubuuri ambiyaahim ay ku sameeyeen ambiyadooda xabaalahooda qaatal allahu lyahuud wanasaara itakaduu qubuura ambiyahi masaajid mar haddii arrintaasi min sunani lyahuud wanasaara ay tahayna inaga inooma banaano xaaraan bay naga tahay liannana ma'muuruuna bicadami tashabuhi bihim waxaynu ku amrannahay inaynaan iyaga isu ekaysiin asaadisatu lacnuhu nebiga nacdashiisa iyaahum iyaga uu nacdalay calaa dalika arrinkaa awgi oo iyaahum waa alyahuud wanasaara calaa dalikana waa itikhaadu lqubuuri masaajid buu ku nacdalay lacnat llahi cala alyahuudi wanasaara limaada lianahum itakaduu qubuur anbiyaai masaajid taasina waxay daliil u taha calaa ana allacna bilwasfi mashruuc in cid markaa mucayana iyadoon loo jeedin sifo wax lagu nacdalaa inay banaanta lo cidda waxaa samaysaa ilaahay ha nacdalo asaabicatu ana almuraada ujeedada nebigu uu ka leeyahay warankaa u inooga warramay waxay sameeyeen iyo nacdashaa uu nacdalay waa taxdiiru waa digistiisa iyaana inaga inoo digo can qabrihi can ficli dalika biqabrihi arrinkaa inuu qabrigiisa ku samayno inuu inooga digo weeyaan muraadku walihaada caaisha maxay tihi yuxadiru maa sanacuu wuxuu rasuulu ka digayay waxa ay sameeyeen ma sanachu lyahuud wanasaara fii qubuuri ambiyaai marka iyagu saasay sameeyeen nacdan ilahina waa ku mutaysteen idinku qabriga nebigiina iyo qubuurta saalixiintiina sidaa ha ku samaynina weyaan muraadku in laynooga waramuun maaha waxay sameeyeen athaminatu alcilatu cilada fii cadami ibraazi qabrihi qabrigiisa inaan la muujin yanaa cillada keentay sababta keentay waa maxay oo inaan la idhaarin oo halkii muslimiinta lagu aasayay aan lagu aasin cilladu waa taxdiiru min dalika waa digista uu ka digay in laga dhigto qubuurta ambiyada iyo saalixiinta iyo dada kaleba masaajid markaa aan qabrigiisa looga dhigan makaanu cibaada makaanu salaa ayaa banaanka loogu saari waayay wata caaisha tiri walowlaa dalika la ubriza qabruhu haddaan digistiisaasi aanay jiri lahayn qabrigiisa waa la muujin lahaa bimacnaa banaankaa lagu aasi lahaa ee guriga caaisha laguma aasin hayra annahu khashiya rasuulku ama khushiyo saxaabada ka baqay an yutakhada masjida cillo kalena wayn idin sheegna oo ah ana alambiyaa yudfanuuna xayu tuqbadu arwaaxu nebiyada in lagu aaso halka nafta lagaga qabto ataasicatu fi macna itikaadiha masjida qubuurta in masaajid laga dhigto laga dhigtaa macnaha ay leedahay alaa falaa tattakidu lqubuura masaajid maxaa itikaadu lqubuuri masaajid noqonaya aye fadal aye asalaatu ilayha in salaada loola jeesto oo loola dhowaadana min gayri xaail wax idin kala teeda iyadoo aanu jirin aye salaadii loola qasdiyo aye asalaatu calayha in qabrigii lagu dul tukado iyadoo dhulka lala simay ama aan dhulka la sinayn iyo ta afraad salaad maha hagee lagu aaso xadiis ku soo aroortay sheek aye binaa masaajid caleyha masaajid laga dul dhiso waxay dalo xukm noqonaysa masaajidka oo dhisan in lagu haaso oo wixii taa loo diidun baa ku jira dee alcaashiratu annahu nabigu calayh isalaatu salaam qarana wuxuu xidhiidhiyey oo isku laru wada sheegay beyna itiaadihaa bayna man itikhadahaa cidda ka yeelatay masjidan iyo bayna man cidda taquumu caleyh saaca isagoo nooloo jooga qiyaamuhu u dhacayo fadakara wuu sheegay addariicata ila shirki wadadii iyo wasiiladii shirkiga qabla wuquucihi intaanu shirkigi dhicin maca khaatimatihi iyadoo uu la sheegayn oo ay la socotana arrintaa khaatimadeedii macnaa halka ay ku dambeynayso xadiidka cabdillahi bn mascuud rasuulku alayh الsalatu salaam laba arrimood buu ku sheegay oo xidhiidhiyey ina min shiraari الnaas aladiina taquumu saacatu wahum axyaa waladiina yatakhiduuna alqubuura masaajid labadaasu xidhiidhiyey in xabaalaha laga dhigto meel cibaado waladiina yatakhiduuna alqubuura masaajid baa laga qaadanaya baynama man itakadaha masaajid iyo qiyaamuhu cidda iyagoo nool u iman doono u dhici doono labadaasay rasuulku alay slatu slam marka wuxuu sheegay adariica ila shirk wadada shirkiga wadada shirkiga waa maxay xadiidka ku xusan itikaadu lqubuuri masaajid waa wadadii shirkiga lanna dariicatu wasiilatu ila shirk khaatimadiina wuu sheegayoo aladiina taquumu calayhim asaacatu wahum axyaa oo kuwa qiyaamuhu udhacaya iyagoo nooli waayo waa shiraaru الnaas khaatimadooda ay tahay shirki waa istinbaaط markaa cadiima musanifku raxima llah tacala xadiidkaa ka istinbaaطay faqad rabada bayna itikaadi اlqubuur wa qiyaami الsaaca laba arrimood buu isku xidhay in qubuurtii masaajida laga dhigto iyo qiyaamaha dhicitaankiisa falawalu addariicatu ila shirk ka hore waa itikhaadu lqubuuri masaajid waa wadadii shirkiga ka labaad oo ah dadkaa qiyaamuhu u dhacayo iyo xaalkoodu siduu yahay waa khaatimadii oo shirkigaasi u soo maray itikhaadu lqubuuri masaajid khaatimadiisu maxay noqonaysaa tactiilu rabbi subxaanahu in ilaahayba la garan waayo xataa laa yucrafa bismi oo laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala laa ilaha illa allah xataa laa yuqaala allah marka labada arrimood buu rasuulku alayh isalaatu wasalaam isku laday in qubuurtii makaanu cibaada laga dhigto iyo dadkaa iyagoo jooga qiyaamuhu u dhacayo cilaaqada ka dhexaysana waxay tahay itikhaad اqubuuri masaajid wa shirki taasi markay dhacdo shirkigibaa xaasilaya shirkigaa nihaayadiisu iyo khaatimadiisuna waxay noqonaysaa dadki inay gaadhaan heer aanay ilaahayba garanayn yabda-uuna bishirk uma yucailuuna allah can lwujuud kadibna ilaahay jiritaankiisaba waa meesha way ka saarayaan markaa khaatimadu taasay noqonaysaa khaatimadu waxay noqonaysaa inaan ilaahay subxana wa tacaala aan laba garanba dadka noocaas iyagoo ay joogaan qiyaamuhu u dhaco alxaadiyata cashar dikruhu nabiga alay slat slam sheegistiisa fii khudbatihi uu ku sheegay khudbadiisii qabla mowti uu khudbadeeyey intaanu dhiman bikamsin shanta waxaynu shan habeen soomaa maxaynu shalay habeenu nidhi shan bilood maxaynu odhan weyne shan sanadood maxaynu odhan weyne aye ah, sax yani caadat ruwaat kama mid aha altawqiitu bimuddatin طawiila isagoo ujeeda shan bilood ama shan sanadood inuu idhaahdo nebigaan maqlay shan sanadood ka hor intaanu dhiman ama shan bilood ka hor intaanu dhiman caadatu ruwaad ka mid ma tawqiit markay sheegaan tawqiit qariiba bay sheegaan oo dhow walihada bikhamsi layaalin shan habeen waa yahay uu sheegay radinta ala cala طaa'ifatayni labadii kooxood la radinayo allatayni labadaas iyagu asharu ahli اlbidac ahlubidca kuwa u sharka badana bal akrajahum waaba ka saareen bacdu ahli اcilmi ahlucilmiga qaarkood min aلثintayni والsabciina labiyo tobaatanki firqatan firqada ahaa waxay idhaahdeen labiyo toddobaatanka ahlulqiblaha ah ka mid maaha waa firqataani kaafirataan wa hum iyagu alraafidatu weeye iyo wاljahmiya wa bisabab raafidati raafidada sababteed ayuu xadatha shirku ayuu shirkigu muslimiinta dhexdooda kusoo dariyey aslu shirki ma ah waa shirku fi lmuslimiin isagoo raafidu usoo dariyey iyo wa lqubuur xabaalaha la caabudo wahum raafidadu awalu man waa ciddii horeysay ee banaa dhistay calayha cala alqubuur almasaajida masaajidda ka dul dhistay xabaalaha yaana xadiidka jundub radia allahu canhu ayuu masaladan ka istinbaaطay musanifku raximah اllahu tacaala xadiidkaasi laba kooxood ba radin radin buu ku yahay buu leeyahay kooxda koobaad waa araafida araafida waa firqa min firaq الshiica wey bal waa gulaat shiica raafida waa la ihahdaa itna cashariyana waa la ihahdaa aljacfariyana waa la ihahdaa waa eraan iyo ciraaq iyo raafidada joogta shiicada joogta shiicada waxa weeyaan yaman zaydiya ahaayeen waa kaanuu akafa akhafa tashayucan can raafida waa ka sahlanaayeen lakiin nimankan xuuthiyiinta la idhaahdo ayaa sagaashanaadkii cilaaqaad qawiya la yeeshay iiraan iraan baa markaa dacmi iyo tamwiil badan u samaysay maraakis badanna u samaysay inan baanu markaa joognay anagu waxay deganaayeen waxa weeyaan magaalo udhaxaysay sanca iyo damaaj halkii markaska sheekh qubuli ku yaale badruddiin alxuuthi oo kan cabdilmaalik ganimika xukumaa aabihiya ah, ayaa meesha sheekka ahaa marka ashabaab almuslim magacay ku bilaabeen kaasu ah markii dambena waa kuwan ansaarullahiya la baxay marka iyaguna ku taaureen oo inay saxaabadii caayaan oo wixii raafidada ayay bilaabeen marka waxaa raafido loogu bixiyey liannahum rafaduu zayd bn cali bn xusein zayd bn cali bn xusein ayay u yimaadeen markaase waxay weydiiyeen abubakar iyo cumar waa awaailkoodii kuwoodii hore faathnaa calayhima qaala humaa wasiira jaddi abubakar iyo cumar buu ammaanay wuxuuhi waa labadii caawiye ee awowgey awowgeyn oo rasuulka alayh isalatu salaam ayuu uga jeeda farafaduu wa sakhtatan caleyh macnaa way diideen arrinkiisaas way ka tegeen iyagoo ka cadhaysan waxay doonaya abubakar iyo cumar iyo caayo wax ka sheego saa ogeed baa raafida loo yihi waju raddina waxa weeye xadiidku halka uu ka radinayaa anahu naha can itikaadi اlqubuuri masaajid rasuulku wuxuu nahiyey in xabaalaha masaajida laga dhigto hum yatakiduunaha masaajid iyaguna xabaalahay ka dhigtaan masaajidu makaanu cibaada dee waxay leeyihin mazaaraat kuwa sanawiya iyo kuwo kalaba ayay leeyihin xabaalaha inay u cibaado tagaan bal yacbuduuna alqubuur xabaalahay caabudaan waxaa kaloo xadiidku markaa waxaa kaloo ay huluwi ku sameeyeen fi ahli lbeyt xataa cabaduuhu maca allah wabanuu calaa qubuurihim almasaajid itakaduuha mashaahid bal waxay ku sifeeyeen ahlulbeytka sida cali iyo xusein بن cali iyo sifaatu rabbi subxana wa tacaala inay wax abuuraan jannadiiyo naarta iyagoo hayaan inay qeybka og yihiin waxaasay shubaan abaatiishaas waxaa kaloo xadiidka ku sugan rasuulka abubakar inuu ammaanay walow kuntu mutakida min ummati khaliila latakhadtu abaa bakri khaliila abu bakr ragga inuu u jecel buu rasuulku sheegay laakiin maxabadaas inaana darajat lkhulla gaadhin haddii qof bani aadama martabada maraatibta maxabada kamid oo ku jeclaan inuu abubakr noqon lahaa buu sheegay rasuulka macanaa laa afdala min qof ka fadli badan rasuulka agtiisa kaga qiimo badanina ma jiro iyaguna yasubuuna abaa bakr wayukafiruunahu marka dhinaca marka lagana xadiidku radin buu ku yihi kooxda labaad waa aljahmiya jahm ibnu safwan ninkii la odhan jiray ayaa loo nisbeeyey iyaguna kufriyaad badan bay aaminsanyeen qur-aanku inuu makhluuq yahay kufriyaadkooda waxaa ka mid ah anahu laysa lilahi ismu walaa sifatu haabita magac ilaahay loo sugayo la odhan ilahay waxaasaa la idhahda iyo sifo ilahay lagu sifeynaya toona inaani jirin yucailuuna allaha subxaana watacaala can jamiici asmaai wa sifaatih marka xadiidkan iyagana radin buu ku yahay faina allaha اtakadanii khaliila kama اtakada ibrahima khaliila xadiidka maxaa ku sugan ihbaat sifat اlkhula lilah khuladuna de waa nooc min anwaci maxaba marka sifaadkay anfiyaan ba dee maxabada xadiidku sugaya ay kamid tahay lihada xadiidku dhinacaas ayuu radin kaga yahay iyagana waay athaaniyata cashra masalada labiyo tobnaad ma buliya bihi salى اllahu alيyh wasalam waxaa rasuulka lagu imtixaamay oo min shidaة الnazl sakaraat اlmowt darana waxaa laga qaadanaya masalada lama nuzila birasuuli اllahi طafiqa yaطraxu khamiisata lahu calى wajhi faida اktama biha kashafa markii rasuulka geeridu kusoo xaadirtay waxay caaisha tihi maruu wejiga iska saarayay maruu ku neef qabatoobana wuu iska tuurayey muxuu marada isu saarayay nebigu waa lishidati sakaraat اlmowt markaas waxay daliil u tahay calى shidati sakaraat اlmowti caleyh waxaa la mida rasuulku alayh الsalatu salaam wuxuu lahaa kama fi صaxiix alaa ina lilmowti lasakaraat mowtku shida iyo adayg ayuu leeyahay saas ayuu lahaa marka walaa shaka rasul an allaha ibtalaa nabiya wuxuu ilaahay ku imtixaami jiray bilmarad kaana yucaku kamaa yucaku rajulaani min annaas xumadda laba nin qabata ayaa kelidii qaban jirtay wa waxaa lagu imtixaamay biidaai nnaasi lahu wa cadam istijaabatihim lidacwatihi dadku inaanay rasuulka alay s inay dhibeen qowl iyo ficil ba ay ku dhibeen dacwadiisina aanay ajiibin macnooyin badan oo kamida wa kadalika rasuulka alayh isalaatu wasalaam waxaa lagu imtixaamay bifaqdi aqrabi waaxabi innaasi ilayh dadka kuwii ugu dhawaa u jeclaa inuu waayo adeerkii abu aalib xaaskiisii khadiija caamil xusni bay labadaasi dhinteen wakadalika jamiicu awlaadihi waxay dhinteen inimadiis o dham waxay dhinteen rasuulka alayه الsalaatu wasalaam isagoo nool bay dhinteen kadalika aktaru banaati hablaha badankoodiina saas oo kale marka imtixaanka kadalika markuu rasuulku dhimanayo alayh الsalaatu salaam sakaraatulmowtku aada ugu daraa imtixaanka markaa ilaahay uu ku imtixaamay rasuulka mid dembi lagaga jarayay ma ahayn bal qad afar allahu lahu ma taqadama min dembi wama taahar bal waxaa loo imtixaamay liyarfac allahu darajaatih si ilaahay darajooyinkiisa uu kor ugu qaado rasuulka ilaahay subxana wa tacaala sabir ayuu ugu nicmeeyey sabirkuna waa daraja caaliya wlaa tunaalu ila biwujuudi asbaabiha maa ucطiya axadu caطaءa khayra waawsaca min asabr soo nebigu ma odhan sabirna maxaa lagu gaadhaa dee in asbaabtiisi la hel haddaanay waxba kugu dhicin dee ma ma sabir baa meesha imanaya sabirkii masaaibta loo sabriyay baynu ka hadlaynaa inama yakunu bacd almasaa'ib sooma inama asabru cinda sadmati اlأulى marka rasuulku waa sabriyey sabirkaana ilahay buu ajar kaga doonayey si darajooyinkaa sare uu gaadho axaadiid badan baana kusoo aroortay imtixaanka rasuulka alayh salatu salam la imtixaamay ibnu maaja wuxuu wariyey can abi saciid anahu dakla calaa rasuuli illah wahuwa mawcuukun calayhi qaiifa inuu u galay rasuulka ilaahay xumadaysan qadiifadii saarantay fawadaca yadahu fowqa qaiifa wuxuu gacantiisii buu rasuulka saaray iyadoo qadiifadii udhaxayso qaala maa ashadda xumaaka yaxumaaka yaa rasuul allah xumada ku haysaa darana rasuulka ilah wey qaala inaa kadalika yushadadu calayna albalaa annaga sidaasaa dhibka iyo musiibada naloogu adkay wayudaacafu lana alajru ajarkana waa naloo laba labanlaabaa uma qaala yaa rasuul man ashaddu nnaasi balaa-an buuri dadka imtixaanka u badan iyuu maraa qala alambiya qaala uma man qaala alculamaa qaala uma man qaala asaalixuun kaana axadum yubtalaa bilqaml waxaa midkood lagu imtixaami jiray inay injiri gasho manaa maxay ka dhalataa injirtu waxay ka dhalataa dee qofku tusaala inuu xanuunsado dayac iyo dee dhibaata ku dhacdo xataa yaqtulahu ilaa injirtaasi ay disho wayubtalaa axaduhum bilfaqr midkood faqri baa lagu imtixaama xatى maa yajida ila اcabaءata yalbasuha aan wax kaleba helin go- yaro u xidho mooyaane wala axaduhum kana ashadda faraxan bilbalaa'i min axadikum bilcaطaa saasoo ay tahay haddana dhibaatooyinka iyo masaa'ibta adduunyo ayay nicamka kaga faraxti badnaayeen lanna dhibaatooyinka waa ku sabrayeen sabirkaana waa ku ixtisaabay ilahay ba ajir kaga doonayeen darajooyinka taa lagu gaadhana waa yaqaaneen وفي البخاري عن عبد الله بن مسعوud قال دلت على رsuuل اللh هو yucك fqلت ya رsuل ال iنka ltucك وعكا شhdيدا xumad daran ba ayaa ku haysa qال أجل iنii ucك كama yucك رaجuلaaنi miنkم qلت ذلika أنa laka أجرayn ma inaad laba ajar leeday bay xumadaadu u badatay qاaل أجل نaعم ذلika kaذلika arinkaas waa sida mا miن مسلم يuصiibه أdى شhوكة فmا فوقها ilaa kafara allahu biha sayiaati muslim kastoo dhibaata ay ku dhacdo qodax mudiya wixii kasii weyn ilahay waa ugu dembi dhaafa xumaanuu ilaahay kaga daadiyaa kamaa taxutu shajaratu waraqaha sida geedku caleema u daadiyo fii sunani tirmidi wbn maaja wfii musnadi axmed can musxaf bni sacdi can abihi qaal qultu lirasuuli illah ayu naasi ashaddu balaan qaala ashaddu naasi balaan alambiya uma lamthal fala yubtala rajulu alى xasb fi riwaayati calى qadri diini qofka imtixaanka waxaa loo joojiya intay diintiisu leegtay lihada baa imtixaanku ugu badan yahay alambiya alculamaa asaalixiin fain kaana diinuhu salban ishtada balaa-u hadday diintiisu adag tahay si adag diintiisa u haysto imtixaanku u ku daraada wain kaana fi diini riqa ibtuliya calaa xasri diini haddii diintiisa dabacsanaan ku jirtaana imtixaanka intaasaa loo leegaysiiya fma ybraxu اlbalaaءu bاlcabdi xataa yatrukahu yamshi calى اlardi ma calayhi khai'a imtixaanku qofka ka tegi maayo ilaa marka dambe uu addoonku dhulka dul socdo iyadoo xabad dembi aanu lahayn marka taasi waa taa waana masale muhima qofka muslimka ahi ibtilaa'aadka inuu u qaato maaha mar walba inay yihiin ciqaab min allah ciqaab min allahi bay noqon karaan markaad dib isugu noqo dembiyadaada fatish oo ilahay u toobadkeen ibtilaana waa noqon karaa ale isbir yani asabir oo laa tatasakhat calaa qadar illah ilahayna carabkaaga yaanu ka caban xubnahaaguna yaanay samayn wax ilaahay u kuu diidu xaaraantimeeyey isbir waxtasib sabir sabirkaana ilaahay subxana wa tacaala ajir kaga doon darajooyin sare inaad ku gaari karto taana ibtilaagaa sabirka ixtisaabka wataa uu la socdo naftaada waxa weeyaan u sheeg haddii qofkaana waxba ku dhicin ayi musiiba laa xanuun walaa faqr walaa ayi shay calaamad uma aha inuu addoonkaasi ilaa agtiisa manziliya darajo ku leeyahy bal bacdu salaf waxay ka dhigi jireen calaamad tusinaysa diin jileeciisa dacfi iimaankiisa iyo diintiisa ku jira waxay sheegeen culimada qaarkood nin saxaabada ka mida baa guursaday gabadh faallaqaa wuu furay sal maxaad u furtay gabadha ma wax xumaana baad ku aragto wax allaale waxaan ku saluga kumaan arag bui laakiin muddada intaa leg waa muddo dheer ayay la joogto maalin madaxu muu xanuunin hal maalinna madaxu muu xanuunin marka inaanay ilaahay agtiisa derajo ku lahayn ba diinteeda dacifi ku jiray calaamad uu uga dhigtay taas yubtala arajulu alaa qadri ala xasri calaa qadri diini calaa xasri diini fain kaana diinuhu salban ishtada balaa wain kaana fii diinihi riqa diintiisa waxa weyaan dabacsanaani ay ku jirtana ibtuliya calaa xasabi diinihi buui nabigu ala sla hal maslaan baraarujinaya musanifku ereyga uu isticmaalay ma buliya sal اllah alay wasalam min shidat laba masalaa kala jira shidat nazc iyo shidat sakaraat nazcigu waa nafsiibidda weeye marka axaadiid baa ku soo aroortay nafsiibiddu inay tahay ciqaab oo ilaahay uu ku ciqaabo kufaarta iyo munaafiqiinta qofkuna hadduu yahay qof iimaan le in waxa weeyaan nafsiibidda laga fududeeyo tasilu nafsuhu naftiisu sidii dareere weyn laga shubayo o kale inay u dareerto xadiid saxiixa wey markaasee la isu waafajinayaa hadalkana min shidat nasl iyo axaadiiaas sakaraad daran baa nebiga maray o sakaraatu qabla nasl intaan nafta laga siibin dhibaatadii ku dhacaysay weeyaan laakiin markii nafbax uu soo gaadhay shiddatu nasci nebigu lama kulmin bal muuminiintan taa aan la kulmahayn oo naftoodu si fudud ay u baxdaa markay malaaigtu ku dhahdaan naftaada wanaagsan ay soo baxan halka munaafiqiinta iyo kufaarta iyo naftoodu ay dido jidhka ku kala yaacdo marka halkaa uu ka yidhi min shidati nasci waxaa ka saxsan in la yidhaahdo min shidati sakaraat hunaaka farqu bayna asakaraati wاnazc ma fahamtay masaladaas waay aلثaaliثaةa caشhra ma ukrima bi waxa rasuulka lagu maamuusay oo min alkhulati ah inuu ilaahay jeclaaday jacaylka u sareeya in allaha itakhadanii khaliila kama itakhada ibraahima khaliila walaa shaka inay tahay karaama cadiima ah, waayo axad darajadaa gaadhay ma jiro nabiy ibraahim iyo nabiy maxamed mooyaane itakada allahu ibraahima khaliila iyo in allaha itakhadanii khaliila araabicata cashara atasriicu caddaynta la caddeeyey biannahaa khuladu aclى min almaxaba inay maxabada ka sareyso halkee lagu caddeeyey kownihi nafى an ytakida axad min ahli min ahli اlardi khaliila maca ikhbaarihi bixubihi lcaaisha wa abiha wagayri waxid min aلصaxaaba rasuulku wuxuu diiday inuu khaliil ka dhigto axad kamida dadka dhulka jooga axad khalqiga ka mida maxabadu ilahay u hayay baa qalbigiisa caamilta oo aclى daraja gaadhay isla markaana wuxuu sheegay in rasuulku alayh الsalatu salaam dadka uu u jecel yahay caaisha wa min arijaalna abuha صaxaabo kale inuu jecel yahu rasulku sheegay ya mucaadi ini uxibuka fi اllah falaa tadacana dubra dubura kuli salaati an taqul allahuma acini calى dikrika washukrika waxusni cibaadatika marka maxabadii wuu u sugay dadka inuu jecel yahay buu sheegay khuladiisa wuu diiday marka taas maxay tusinaysaa inay khulladu ka sarayso maxabada inay ka sarayso saas saxiixi waa saas wey oo fiiha khilaaf lakin hada huwa saxiix aladi calayhi jamaahiir اlculamaa xadiidkuna uu tusiyey alkhamisata cashar atasriixu caddaynta uu caddeeyey biana sidiiqa in abubakr afdal saxaabati u saxaabada ka u fadli badan waxaa laga qaadanaya walow kuntu mutakida min ummati khaliila itakhadtu abaa bakrin khaliila hadday cid kale ka fadli badan tahay abubakr dee kaasaa u mudnaan lahaa inuu nebigu khaliil ka dhigto laakiin qofka u mudani abubakr buu noqon lahaa buui saadisata cashara alishaaratu tilmaamista la tilmaamay ilaa khilaafati inuu isagu noqon doono ka muslimiinta hogaamiye nebiga dabadi xaggee laga qaatay markaa ishaaradaas lama khasw bihadihi اlmanqaba alcadiima dala dalika cala اlishaara ilaa anahu xaqu bilkhilaafati min hayri markii ammaanta aweyn lagu gaar yeelay oo ah walow kuntu mutakida min ummati khaliila latakhadtu abaa khaliila waxaa arrintaa ku jirta tilmaamis uu rasuulku tilmaamaya inuu yahay qofka u mudan inuu ummadda hogaamiyo fadaaisha uu la gaar noqday awgeed masalada ku saabsan khilaafatu abi bakr waa maxalu ijmaac beyna ahli الsuna qofka hadalka keenaana saaxibu bidca wey medha uma mudnayn ama cid kala ka mudnayd idhah waqad isdara bilansaari bilmuhaajiriina walansaar way isku waafaqeen xataa kuwii markii hore beecadiisa ka yaro dib dhacay iyaguna markii dambe beecada waa la galeen oo aqaruu bikhilaafatihi beecaduna sideedaba uma baahna ijmaac mar haddii xaakimka akaru nnaas akaru ahli alxalli walcaqdi ay beecada la galaan bihada yasiiru imaama mar hadduu xaakim muslim uu yahay marka waxa la isku khilaafay khilaafat abibakr maxay ku sugnaatay culimada qaarko waxay dhahan binas bay ku sugnaatay aljeli daliil cad oo aan inaba ixtimaal geli karin waxaa sidaa yidhi ibnu xasm kitaabkiisa alfisal fi lmilali walahwaai wاlnixal lakiin qowlkaas qowlkiisaasi waa marjuux qowlka aktar ahli ay ku tegeen waxa weeye ana khilaafata abi bakrin habatat biاlishaara wa ijmac الصaxaaba nebigu inuu ishaaray un nebigu marna ma odrhan si cad alkhaliifatu bacdi abu bakr khaliifada aniga iga dambeeya waa abu bakr markaasaa la odhan nas jeli bay ku sugnaatay lakin axaadiis badan buu nebigu ku ishaaray oo xadiida markaa fadaaisha abubakar ka hadlaysa oo qura aan ahayn way ka mid tahay waxa weyaan xadiidka gabadhii u timi nabigu ui sanadka dambe i kaale tii fain lam ajidka haddaanan ku helin qaala iti abaa bakr abubakr utag buui nabigu alay isalaatu wasalaam marka bil ishaara bay ku sugnaatay xadiidkana wuu ishaaraya mar haddii qof ka fadli badani aanu jirin ummadda bacda nabiy alayh isalaatu wasalaam dee inuu yahay awla naas bilkhilaafa ayay taasi tusinaysaa weeye allahu subxana wa tacala aclam salى اllahu alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin